muiina ayay tarjamadooda kusoo darayaan hebel baa shahaadadiisa aqbalay waa heerkii joogo berigaas eeg shahaadadiisa hebel aqbalay oo macnaa waa la tacdiiliyey oo markaa dee intaas inagana waa tan beriga qaarkood de inay isbedeshay mooyaane dad la taagan kadinka oo ruux kastaba markhaati u noqdo lacag halkaa dhowrka boqol ka qaato kana uu garanaya de waxaan ku qoraya waa ruux kastaba u yaqaanaa ruux kastaba wixii la sheego oo kale de waa falxuma aadi aad u weyn taasi ay jirtay bal mathalan haddaba in waayo aimo waaweyn saxaawiya bay tarjamadiisa ku dayay gebel baa markaa shahaadadiisii aqbalay rag kale ayaa loona waa aimadii waaweyneyd heerkay joogtay haddaba marka waa ley haddaan ama kan la aqbal ama shahaadadii faasiqa la aqbalay taasna muslimiintii baa dee lagishi ay uguma sugnaan diintii adduunyaba hadday diin adduunyo noqotona marka ruuxa shahaadadiisa la aqbalo markhaati beeni baa iman wax kastaa imano adduunyadii dadkaa fasahaadaysa marka kii faasiq ahaa ama kaadibkaa warkiisa la aqbalona dee waxay diintiiba iyadna fasahaadaysaoo markaa saa daraaddeed waxay noqonaysaa xan maaha jinsigeed haba lahaato ee waxay noqonaysaa shay waajiba oo diintii laguba ilaalinaya si markii horeba tarjamadii aan soo aragnay ah, dab can shariica weeye haddaba laa taakhuduu canhum qaala sufyaanu bala muxuu yeeli jiray markaa qaala cabdullahi cabdullahi mubaarak ba muxuu odhan jiray fakuntu waxaan ahay idaa kuntu markaan aade fii majlisin majlis oo dukira fiihi cabaadun cabaad laguma sheego majlis markan anigu kuba sugnahay lagu soo hadal qaada buu leeyahay ninkaa cabaad ibnu kathiir oo kutubtan soontu barhkoodna riwaayo ku leeyahay marka lagu soo hadal qaado eeg waa tantii aan lahayn maha dacfi baa lagu yaqaan asnaytu caleyhi fi diini markay diinta noqoto waa salaaxiisa iyo arrintiisaas waa ku ammaani jiray oo ninkaa fiican saalixaan odhan jiray waa qul waxaan odhanaya haddana laa taakhuduu canhu kama qaadanina xalataan abu zinaad soo aragnay isagoo yihi boqol baan soo gaadhay madiine kulluhum ma'muun mid kastaa ammaano diineed iyo dhowrsooni iyo salaax iyo siyaano uu leeyahay laakiin aan laga qaadanayn axaadiisoo aan laga warinahayn sababtuna ehelkeed may dabdin ma ytqaano dee markaasaa qalad iyo khadabaa riwaayadooda dhacayay welina waxba inoo socda وqاla محamd waa ibn ninkii aan soo hayna xadaثna cabdالlahi بن cثmaan bal waxba imaka ma joog joogsanayo waa tii marka dhaweyd aan idin sheegayo cabdaan waa laqab magaciisa cabdالlahi بن cثmaan ba la yidhah waa kan imaka cabdالlahi بن cثmaan laynoo keenay waa markii dhaweyd baan soo haynay hadiyo goor ruuxa aan waxyaalaha u baraarugina dee kolba nin cusubun buu uqaataayo nin cusubun buu uqaadanaya cabdaankii aan soo marnay un weeye cabdالlahi بن cثmaan ibn jabalat alcataki mawlaahum cabdillahi bn cusmaan oo qaale wuxu uhi qaala abi abihi bay markii hore waa sidalaaan bu in amubaaraki u warinayo uu la kulmay imanka abihi buu ka maqlay tan qaala cabdullahi bn mubaaraki intahaytu waxaan soo gaadhay ilaa shucbata shucbaan soo gaadhay shucba ayaan soo gaadhay oo ujeedada shucba oo majliskiisii joogaan imi faqaala wuxuu yidhi shucba markaa muxuu lahaa hada cabaad ibnu kaiirin faxdaruuhu waa ninkaasi oo cabaad ibnu kaiir iska ilaaliya kadib toogaa ujeedada waxa ka haga warina salaaxiisii kale looma diidayo laakiin riwaaye ehluma aha eh ha ka warinina وxadaثnي الفضل بن sهل qاla sألت معل الرازية معل الرازية عن محamed بن سعيidi haddaba ninkaa معل la yidhaha reer markaa raye nisbadan arraaziyuna waa magaalo rayi la odhanayo abu xaatim araazi abu zurcat araazi waa kuwa kuwa badan raaziyiintu horaanan uga soo hadalnay habeenkii aan naysaaburiya kaba hadlaynay oo waa magaalada dahraan iminka sacuud ma eraan caasimadeeda ah, ayuunbay kaba mid tahay oo berigaa hore iyadaaba magaalada rood ahayd ee iminka dee magaaladaasunbay ku dhex jirtaa halka ay tahay bal markaasi ninkaasa ah waxaan weydiiyey an mxamed ibni saciid ninka mxamed ibnu saciid la idhaaho aladii rawaa canhu cabaad ninkan cabaad wax ka warinaya moxamed ibnu saciid la yidhaho bal iiga warran baa idhi faakbaranii wuxuu ii warramay oo iiga soo warramay can ciisa bni yuunus ciisa ibni yuunus ibni abi isxaaq asabiici baa wuxuu iiga sheegay qaala inuu yihi ciisahaasi anahu qaal kuntu calaa baabi ninka moxamed ibnu saciid baan kedinkiisa fadhiyey oon ku sugnaa walxaal sufyaanu cindahu sufyaanu hawrina uu la joogo falama kharaja markuu soo baxay ayaa sa'altuhu canhu maxamed ibnu saciid ka ninkani waa maxamed ibnu saciid hore kitaabka khudbadii baan kusoo marra waa ninkii almasluub uu kaba cabiray dee uu lahaa axaadiidiisa iskuma shuqlinayno loo dilayba zandaqadiisiiyo waxyaalahaas loo dilay akhbaar beena la sheegi jiray nimankaas ruwaadi una ama nimankaa ducafadina ay magaciisa ku tasarufeen oo rogrogan ilaa boqol wej si aan loo garanun ninkaasaa deeta waxaan ii sheegay markuu soo baxaan weydiiyo fa akhbaranii wuxuu igu warramay annahu kadaabun inuu mid beenaale ay ama been badan yahy waa beenaale iska jira weeyaanoo umuurahu waa jarxigii ruwaada taas bay adigu tahay waxadaanii moxamed ibn ali catabi allah subxaana watacaala ala subxaanaka allah waxaa inoo socday baabkii dheeraa uu imaamku raximah اllahu tacaala kaga hadlayay banaanida ay bannaantahay bal ay laazim iyo waajib tahay dadkan ruwaadii axaadiista warinaya ee ciddii aan u ehel in wax laga qaato in dee la sheego waxaa dee la jarxiyo oo la dacniyo ama la sheegay inaanay ehel u ahayn inaan wax laga qa inaanay ehel u ahayn wax ka qaadasho arrinkaasna aanay xan ahayn ee ay tahay difaac la daafacayo shareicadii oo waxaan shareicadii ka mid ahayn oo rasuulka ilaahay axaadiidiisii ka mid ahayn in dee waxa weeyaan dadka ay u qaataan shariico ama xadiid rasuulka ilaahay axaadiidiisia ah kollayna waa inoo socon doontaa casharkan iyo kakan dambeeya weli iyadan kuma jirnaayo kollay baabku guud ahaan marka dad ruwaad dee a'imadii bal jarxigoodii ay dadkii ruwaaddaa jarxiyeen iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa ayaa waxa weeye inoo socda haddii aan la idhaaho dee waxoogaa magacyaana waan arki doonaa oo culimmadu qolooyinka ay dadka uga digeen in wax laga wariyo ama ay jarxiyeen ah wuxuu ihi muslim raximah اllahu tacaala waxadaanii moxamed bn abi cataabin qala xadaanii cafaanu can moxamed bn yaxya bni saciidi اlqadaani can abihi qaala anahu qaal bal muslim ayaa dee kollay wuxuu ka warinayaa ninkan moxamed ibn abi cataab uu ku magacaabay waa nin sheekadiisa ka mida ah, laakiin qeybtan muqadimada ayuu ku sugan yahuu kitaabka kaga sugan yahay kollay khadiib oo kale iyana waa tawsiiqiyaayo ibnu xibbaan iyo <coughs> isna tiqaadkiisu ku sheegay waa nin marka la eego ruwaadda aan eegno dabaqaadkeeda atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay weliba kuwoodii waaweynaa mahay waa kuwoodii dhexe ayuu noqonayaa ninkan moxamed ibn abi cataab qaala wuxuu ihi ninkaasi xadaanii cafaanu cafaan baa ii waramay waa nin dadkii asbaadda ahaa ama siqaadka ah ee aada u idqaanka badnaa kaba mida ah cafaan ibnu muslim ee safaar oo isaguna atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay ahaa waa dadkoodii roonroonaa can moxamed ibni yaxya bni saciidin alqadaani can abiihi isaguna wuxuu ka warinaya nin moxamed ibni yaxya bni saciid alqadaan la yidhaha markaa yaxya ibnu saciid horta waa imaamkii kollay aan horena usoo aragnay ee imaamka ahaa ninkan uu dhale moxamed la yidhaahna waa nin hiqaa laakiin muslim kitaabka muqadimadan unbuu wax kaga wariye kitaabka dhexdiisa isna kuma sugna ninkaas baa muxuu ka wariyey waa tan hadalku can abihi abihi yaxya ibni saciid alqadaan qaala wuxuu yihi yaxya lam nara maanaan arag alsaalixiina dadkii fiificnaay wan wanaagsanaaye subanaa xagga diintooda ee dee cubaadda ahaa zuhaadda ahaa fii shayin shay fiigii oo akadaba ay kaga been badan minhum iyaga xaggood fi lxadiidi xadiidka rasuulka salawaatu wasalaamu calayh oo dadkaas saalixiinta ah ee zuhaadda ah marka la eega xadiidkooda iyo wararkooda kale dee xaaraamnimadkii beentay ogyihiin oo way isdhowraan oo xaggaa beeni haddii dee ay ruux bashar weeyo dambi waa ka dhacaya kaba dhacdana waa wax yar eh, laakiin markay noqotay xadiidka rasuulka waxay kaga been badan yihiin maanaan arag hadalku inoo socdaa kollaynaa mar baan wada eegi doonaa muslimna hadal buu ku leeyahiya tacliiqan qaala bn abi cataabin maxamed ibn abi cataab baa wuxuu yidhi falaqitu waxaan la kulmay ana anugu maxamed bna yaxya bna saciid iyo maxamed bna yaxya bni saciidin alqadaani maxamed ibna yaxya ayaan la kulmay waa ninkii marka hore eeg cafaan baa u dhaxeeyey cafaan iyo isagu de waa isla waktiya uun adugu maya in buu ka roon yahay laakiin atbaacu taabiciintu kuwii la kulmay isku yihiin cafaan ibnu muslim baa udhaxeeyey cafaan ibnu muslim baa maxamed ibnu yaxya iyo moxamed ibn abi cataab u dhexeeyey markii hore waa inuu soo gaadho isma garanayo isagii baan dib ula kulmay buu yihi falaqitu waan la kulmay ana anigu moxamed ibn yaxya ibna yaxya ibni saciidin alqadaani baan la kulmay fasa'altuhu waan weydiiyey canhu hadalkan uu cafaan aabihii dee isaga iga soo naqliya aabihii yidhi ayaan weydiiyey moxamed ibnu yaxya faqaala wuxuu yidhi can abihi raawiyan can abihi isagoo aabihii ka warinaya lam tara ma arkaysid halkii hore lam naray ahayd lam tara maan arago dee ma arkaysid ahlal khayri halkii horena asaalixiin waana isla macnoon dadka ahlu ah fii shayin shay fiigii ma arkaysid oo akidaba ay kaga been badeen minhum iyaga xaggooda looga been badan yahay fi lxadiidi xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadka ahlu khayrka dadkaas saalixiinta ah dee badan baa ka dhacda xagga marka la eego xadiidkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh ninka waaba khayr waa saalix beentuna sideeday dee xaaraam iyo waxun ahay marka rasuulkii ilaahay xadiidkiisa ay noqotona waaba akbar alkabaa'ir culimada qaarna waa kuwa kuba tegee ruuxa u camdiyo taas inuu kuba gaaloobayo nin ahlu khayr ah ama saalixa seebuu xaggan beentiisa ay u badnaanaysaa waa arrin muslim baa tacliiqlo wuxuu yidhi qaala muslimun muslim baa wuxuu yidhi waa sheekii kitaabka lahaa yaquulu wuxuu leeyahay macnaa uu jeedaa weeye yaquul halka macnaa yuriidu oo yaxya bnu saciid uula jeedaa hadalkan yajri yajri lkadibu beenta ayaa dhacaysa calaa lisaanihim uu dareerayaay oo beentiiba waxay ku dareeraysaa calaa lisaanihim carabkooda war aamusa raggiina weysaysanayo walaa yatacamaduuna uma badheedhayaan alkadiba beenta uma badheedhayaan oo been ay ku talagaleen ay u badheedheen mahay waa been iyagii ee halad ahaan khada ahaan ama sahwi ahaan ugu imanaysa ee markay beenta tacriifinayaan ama kadibku waa ruuxu si waaqac ahayd si ka duwan uu ku waramo ama markaa ha u camdiyayo dembi markaa ha jiro ama khada ha uga dhacdiyo isagoon kuba talagelin oo dembiyaan u jirin be laakiin wixii waaqacayd wax ka duwan uu ku warramaaba been weeye bal in waa hadal kolley aimo kalena hadal ku dhowey ay kaba dhacday maxay leeyihin war amuse nimankiina nimankiina weysaysanayaan waayo <clears throat> marka arrinkan horta muslim waa inoo fasiray oo waxay u jeedaan buu inoogu fasiray oo waxa ah been ay ku talagaleen maaha waaba nin saalixa ninkani nin ahlu khayra nin zaahidoo caabidoo cibaado ku shuqloon laakiin beentii ayaa carabkooda iyagu iyagoon u qastahayn kuba dhacaysa marka laba arrimood bay kuba fasiraan ama laba jaanib ama saddex jaanib bay ka wada iman kartaa taas ina ka hore waxa weeye iyagu cibaaday ku shuqloon yihiin shay kastaana dee raggiisa uu leeyahay xadiidkani wuxuu u baahan yahay dabdi badan itqaan badan iyo had iyo goor in dee uu ruuxu xifdigiisi iyo wixii uu dabdiyo iyaguna arrinkani sinaacadood iyo shaqadood mayday dad cibaado ku shuqloon bay ahayd axaadiid ay berye wariyeen baa jirtay marka axaadiistii oo dee ay kaba shuqloomeen ayay dooneen haddana inay sheegaan oo markaa qalad iyo khaaba ka dhacaya xadiidkiin haddaan si si si si ka duwan lagu wariya been bay noqonaysaa taasi iyada waa mid oo macnaa cibaadadii baa kash ayaa ka qaalib noqotay iyadii bay kaga shuqloomeen xifdigii iyo itqaankii iyo riwaayadii xadiiskoodii bay iskaba iloobeen ama sidii aanay u dabdin markii ay is idhaaheen xadiisna kollay wax sheeguna uu iska yar hawl badan yahay oo waxay idhaahama dee shahwada xadiidka iyo shahwada sheegitaanka ama ruuxo xagga way ka ama fidnada jaanibkaasi way kaa badantahay fidnada kaleo waa la yska wada socol yahay ay dooneen inay sheegaan bay qaladkii ama khadaii ayaa kuba batay been aanay filahayn baa halkaa ka soo gashay taasi iyadu waa mid arrin kalma wejitaa kuwaasi waa qayb iyo ahlukhayra qayb baa jirtay dadkaa su kaba mida oo iyagu waxaan uga qasayay oo axaadiid asal lahayn dejiye laakiin ku tacalluqsan fadaa'il alacmaal ama qur'aankii dadkii iyo camalkii khayrkaabay ku jeclaysiinayaan macaasidii bay kaga dheeraynayaan oo iyagu uga haystay inay ilaahay ugu dhawaanayaan oo dee dad magacyadoodii la garanaya jirtay inay ilaahay uguba dhawaanayaan oo dadkii khayrka markay ku jeclaysiinayaan xumaantiina ay kaga dheeraynayaan nimo shareecadiiba noolaynayo oogayo taasa iyaguna qayb bay ahayd oo qolooyinkaas hadda kaba dhacday arrin kalen oo saddexaad iyaguna oo meesha taalla waxa weya dadkan dad iyagu cibaado ku shuqloobay markay ahaayeen oo dee qalbigoodu fayooyo islayn malaa dadku been ma sheegayaan ruuxay arkaanba waxbay ka warinayeen wixii loo sheegaba way rumaysanayeen oo wixii baanay kala sooc lahayn maxaa runaya maxaa beena xadiidkee sugan iyo kii aan sugnayn oo dee markaa ay cid kastaba ay wax ka qaataan ama cid kastaba waxu sheegtay ay ka aqbalaan ayaa waxay dhacaysay in iyaguna been ku dhacaane nin kastaba ay laba kulmayaane bal maaha jawaanibtaasba ay ugaba imanayso kuwa iyagu waa kuwa markay culimmadu wadayga kaba hadlayaan ay kusoo daraane sundilaha alfiyadiisaba wa sharruhum suufiyatun qad wadacuu muxtasibiina alajra fi ma yaddacu oo nimanka wadaaciinta waxa ugu shar badan ugu dhib badan waayo layskama garanaya iyaga waa nin saalixa oo zuhdi lagu yaqaano dadkii wuxuu yidhi oo ay rumaysanayaan niman suufiye ahay oo dejiyey axaadiid aan asal lahayn iyagoo ajri kuma doonaya oo dee ilaa markii dambe laakiin raggii xufaada ahaa aninka dee kal waadicina fi fadaa'ili suwar faman rawaaha fi kitaabihi qadarsa axaadiidan ku tacaruqsan ninka suuradda aqriya fadli buu leeyo boqol iyo afariyo tobanka suuradood ba ay kuba raggii dejiyo kutub tafsiir qayb badan oo kamida ah, ay kuba sugan waxyaalahaas uu lahaa warwahaa fi kitaabihi faqad qadar oo ninka kitaabkiisii waxyaalaha ku wariyey dee waa sacrabi bay ku sugantahay waaxidi bay ku sugantahay adugu baydawi bay tafsiirkiisa ku sugan ibnu kasiir iyaba dee ka hufan oo kale danaqshari bay kuga sugantay kutubta tafsiirka mashhuurka mid xagga hore ka dhiga iyo mid markuu suuradda dhameeyaba xadiis ubay ibnu kacab iyo ibnu cabaas iyo waa noocaas oo kale oo badankood dee waaxina way tirsan yihiin axaadiista arjaanibkaa kuba yimi wax tirsan janibkaasi way jireen ee laakiin jaanibkan ay u jeedaan waa dadkan ama qalbigoodan fayo ay ma cid baa been sheegaysa ninkii wuxuu sheegaba ay ka qaadanayaan iyaguna ay sii sheegayaan iyo kuwa dee xifdigoodii xumaa daraaddeed iyagu u dadaalin jaanibkan ee iyagii ay kaba shuqloomeen cibaado kaga shuqloomeen markay waxyaala islaahayn weliya ay maqleen si kale u warinayo qalada umuurahaasba weeye markaa taasi waxay keenaysaa dee inagaba haddaan xaggeena eegno kutubtii hadday noqoto tafsiir iyo bal dee axaadiidta qaarkood iyo fiqi ay noqoto iyo kutubtan raqaa'iqa iyo zuhdi iyo waxyaalahaas iyo tardiib iyo tariib kaba hadlaysa iyo taariikh iyo kolley bal fiqi waxyaalaha jira dee raggaa kutubtooda a'imada ahaa ee waxaa u cinaayooday mooyaane dad wax kastaba soo naqliyo kutubtii way kuba sugan tahay marka haddaan waxyaalaha la hubsan oo kitaab wixii lagu arkaba la qaatana kollay arrintanaa imanayso dee mandiqadeena lagu yaqaanay haddii laisqabta oo kolkal la odhanayo khad itus kol haddii khad wuxuu qoran yahay kitaabka ku qoran yahay wuxuu u xagaagsan yahay khad itus wey ada waa lagu kala bixi jiray jeedada haddii de ninku masaladii laysku haysay ninku meel qoran waqiilaba ha noqotee uu keeno khalaas dee ninkii waa waa guulaysay noqonaysa marka taasoo kale hadday arrintu noqoto khad itus oo wixii qoranba ay noqoto waa caadi un dee kollay iyadoo taasna waa lagu dhacaya taasoo kitaab kasta laga qaato wixii wax kasta lagaba qaato umuuro badan iyo iska hubsashadaasay leedahay bal tani markaa waa jaanibkaas wey xadaثnي الفضل بن سالم qال xadaثna يزيد بن هاrون qال أخبرني khليفة بن موسى qال دخلت على غاaلب بن عbayd اللahi فجعل يملي عalي weli qolooyinkaasaa inoo socda fadl misaal xalay casharkii kan ka horreeyuu inooguma dambeeyey <coughs> yaziid bin haarunna waa imaam isagu imaam weeye hilmi axmed iyoba sheekhadiisii dhowr sunood baa uula joogo ba adigu kollay marka la ega itqaankiis iyo imaamnimadiis iyo shuhuradii de isagu wax ka sheeg baan u baahnayn yaziid ibnu haarun yaziid ibnu haarun baa wuxuu yihi akhbaranii khaliifatu bnu muusa ninkan khaliifatu bnu muusa dee halkan baan wax ka warinaynaa muslimna muqadimadu buu kaba wariyey waa nin mastuure ama majhuululxaala ujeeddadu xumaan duleed iyo wax lagu og yahay ma jirto dusha sare waa dhowrsoon yahay laakiin in hagaag loo darsay loo yaqaano maa laba nin oo keliya wax ka wariya cid tawsiiqisayba mahayna waa noocay ama majhuululxaal yidhaahaan ama mastuur marka musalaxa la joogo ninkaas baa wuxuu yidhi waana nin atbaacu taabiciintii rabbi ugu waaweynaa waa dabaqadii imaam malikiyo aana wuxu uhi dakaltu calaa qariib ibni cubaydillah waa nin dacafadii ka mida waa raggii dacafada waa ninkaa imanka meesha daciifkae inoogu sugan qaari ibni cubaydillahi baan u soo galay fajacala wuxuu gudagalay bilaabay yumlii calaya inuu axaadiid ii yeedhinayo markaa markuu sanadkii sheegayana muxuu lahaa xadaanii makxuulun xadaanii makxuulun macnaa makxuul oo imaam ah waana nin taabiciinta ragga ugu yaryaraa ka mida caalimkii reer shaamna weeye waktigiisii bal saxaabo ula kulmay way jirtaa in badan oo saxaabo nu soo gaadhin axaadiistooda waa irsaaliya ee waa nin faqiiha caalim ahaa asalkiisu mawlo weeye ninkaa madxuul ayaa i waramo ku celcelinayay markaasaa fa akhadahu lbawl kaadi baa qabatay ninkii faqaama uu kacay meeshii waraaqihii u qornaana meeshay yaalaan fanadartu waxaan eegay fi lkuraasati kuraasada waa majmuucada awraaqda awraaq dee urursadan oo majmuucadee taas ayaan markaa arkay waa alkutub lmadmuuma bacduha bibacd waa waraaqaha adigu laysu geeyo uuntaas ayaaba kuraas kuraas ay yidhahaan de kollay walaa qadar iska macruufana marka kitaabku intaasoo kuraasu kaba koobna ay yidhahaan qadar iska macruufana way ula jeedeen kuraasadii adugu ama awraaqihii ugu qornaayeen waxaan u yeedhinayaabaan eegay faida fiiha waxaa ku sugan xadaanii abaanu can anasin wa abaanu can fulaanin fataraktu ujeedadu waa ninka dee beentiisii wax caddaynayo isaga markuu yeedhinayo xadaanii makxuul buu lahaa waa nin imaam makxuul meeshiina waxa ugu qoran waxaan ku qoranba maba aha makxuulba uguma qorna abaan abaan ibn abi cayaasha axad almatruukiin waa nin dee caabid ahaa cibaadadiisi la iskuma hayo laakiin xadiidkee sifri buu ahaaba ama meel hoosuu ahaa anasna waxbuu kaba wariyaa waa dadkaa suhdigoodii cibaadadoodii intay jeedisay shuqlisay waxyaalahoodii xadiidkoodii aanu dee markaan noqday mid aan la qaadan karin abaan ibn abi cayaash oo de oo anas ka warin aban ibn abi cayaash oo nin kale ka warinaya sheekadiisi waxaasaa kuma qoran ba afkana wuxuu ka leeyahy maqxuul buu leeyahy maqxuul buu leeyahy markaa wuxuu uhi fataraktu farhan ka qaaday waan iskaga tegayoo waqumtu waan kacay bacdaha waxyaalaha dhacay waa qarnigii koobaad ama qarnigii labaad madaxiisiba waxyaalahani dhacayaan qaala wuxuu yihi muslim wasamictu lxasan markaa dee arrintana caddaynso wixii uu qornaayo waxaan uu sheegaya kala duwan been buu sheegaya markaa wey qaala wuxuu yihi muslim wasamictu lxasan ibna caliyin alxulwaniya yaquulu ra'aytu fi kitaabi cafana xadiida hishaami abi lmiqdaami xadiiثu cmar bni cabdilcaziizi qaala hishaamun bal yar laqwadum si idinku hagaagto xasan ibnu cali horta waa nin imaamo musanif ahaay oo siqaynu horeba usoo marray inta muqadimada soo haynay oo sheekhyada muslimka waa mida waa nin musanif oo iqa ah wuxuu yihi cafan kitaabkiisa harka cafanna caawaba waa tan uu inoogu jiray casharka cafan ibnu muslim baa la idhaahaa waa nin isa iqa oo tabti ah saaxiba sunna markaa ninkaas baa kitaab uu lahaabaa waxaan ku arkay hishaam ibn abi hishaam ibn abilmiqdaam xadiidkiisii waa nin hishaam abilmuqdam waa kunyadii hishaam ibn ziyad ibn abi yaziid waa la yidhaa hishaam ibn abilwaliidna way yidhaaheen waana nin marka la eego dadkii taabiciintii matalan roor adigu ugu yar yaryaraaya saxaabada qaarkood arkay buu la waqti ahaa macnaha waxaa u suurto gelaysa dad saxaaba inuu arko oo saxaaba uu soo gaadhay way jirteen laakiin lama haya dee ruux saxaaba ah oo uu laba kulmay saa daraaddeed waa atbaacu taabiciinta buu kaba mid yahay xaafid xajar baa dabaqad sheega saad isaga ku magacaabay ama dabaqada lixaad kitaabkiisa taqriib istilaax uu leeyahi waya waa taqriib marka gaar ahaan dabaqada lixaad oo waa dabaqa taas kollay ficlan saabica lamid ah ama atbaacu taabiciintii dabaqada imaam malikiyo laakiin intay leeyihiin kuwan ugu yaryar taabiciintii bay isku waqti ahaayeen oo haddii mucaasaro la eego dee iyagana dabaqa noqon layd lakiin aragti saxaabi ay arkeen ma jirto ninka horta waa taasoo kutubtan aynu hayno ee kitaabka tirmidina riwaayo waa ku leeyahay kitaabka ibnu maajahna waa ku leeyahay laakiin waa nin matruuka waa nin marka la eego dacfi heerka ugu hooseeye ka jooga weeye ninkaas xadii markaa muxuu leeyahay xadiis uu warinayey oo xadiidkaa uu leeyahay shaam abilmiqdaam ayaan arkay xadiidu cumar bn cabdilcaziiz na laba sibood baan na karnaa inaan xadiida cumar bn cabdilcaziiz aan idhaahno kii hore kasoo bedelano maxaan ka bedelaynaa ina markii hore kii mansuubkaa ra'aytu fi kitaabi cafan mafcuul bihi iyo xadiida hishaam abilmiqdaam baan ku arkay ka bedelo xadiida cumar bn cabdilcaziiz oo abi hishaamkaasi warinayo sanadkiisa ku sugan yahay inaan iska rafcisano xataa haddii aan acnina waa qadari karnaa taasoon bedela inaan kaba dhigin inaan rafcino waasta ii taalo oo aan idhaahno waxaan ku arkay kitaabka cafaan ra'aytu fii kitaabi cafaana xadiida hishaamin abilmiqdaami baan ku arkay kitaab cafaan leeyahay wa huwa xadiidka hishaam abilmiqdaam xadiidu cumara bni cabdilcaziiz xadiid cumar bni cabdilcaziiz warinayo ninka nisanka warinayo weeye oo kuba sugan yahay marka qaala hishaam markaa maxaa meesha jiray sanadka sida ugu sugnaa weeye waa ninkan ninkanunba inuu dee dacfigiisii bay tani noo caddaynaysaay hishaam ba marka waa ninkaa hore muxuu yidhi sanadkan sidaa kuma sugnaa kitaabka xadaanii rajulu yuqaalu lahu yaxya bnu fulani can moxamed ibni kacbin waxa ii waramay nin la yidhaaho yaxya bnu fulan oo wuxuu iiga waramay moxamed ibni kacb bal waa ninkaasoo imaka aynaan ahayn ama dee xataa qolooyinkii mubhamaadka alifayna aanay magaciisa inoo soo dhamayn marka laakiin muxuu yihi maxamed ibnu kacbi buu iga warramay maxamed ibnu kacbina waa nin siqa ahaa caalim ahaa qur'aanka waa nin reer bani qurayda ama reer bani israa'iil ah waayo maxamed ibnu kacb alquradi kacb alquradi kacb alquradina rasuulka ilaahay xayaatadiisiina kollay waa dhashay bal maalintii dee uu yaraa baan filaya markii reer bani qurayda intay cahdigii buriyeen sacd ibnu mucaadna xukumkii shayirkaa uu ku xukumay in muqaatiladooda la laayo markii dee ay iyagu ahlalkhandaq iyo ahlalaxsaab taageereen dadkii aan qaan gaadhin dee iyagu dururiyay ahaayeen oo waa la daynayay wixii rag ah ee qaan gaadhayna kolle xukumkaas baa qabanayay kollayna dee iyagii lama garanayo waktigay dhasheen iyo taase waxyaalaha dee dadkaa laga shakiyo ee lasleey miyay qaan gaadhin mise ma qaan gaadhin lagu kala saaraya waxay ahayd in bal la eego timahooda hoose inay soo baxeen iyo in kale marka isaga wuxuu ahaa dadkii kacbulqura dee kaasa bukhaari da inooguba sugan kaana miman lam yubit ee markii la eegay wax timaama lahayd xagga hoose kuma lahayno durreydii baa lagu daray ninkan caalimka ee qur-aanka caalimka ku ah culimadii waaweynada qur-aanka marka la eegana waaba dhalay oo siqa maxamed ibnu kacabkan ayaa taasa kolkood baa idhaxaya dadii rasuulku dhashay laakiin aabihii baaba xaaladiisu taa ahaydba oo aabihii baa dee waktigaas yaraayo kuwaa lagu diriyay sanadii shanaad ee hijrada inaanay durriyadii ay kaba mid yihiin haddaba yaxya ibnu fulan can maxamed ibn kacab taasaan ku arkay ninkana waa maqalay dee ogaa ninkan xaaladiisu ogaa qaala wuxuu yihi xasan baa odhanaya qultu licafana waxaan ku idhi inahum waa dadku yaquuluuna waxay yidhaahaan hishaamun hishaam samicahu xadiidkan wuxuu ka maqlay min moxamed ibni kacbin buu ka maqlay moxamed ibnu kacbi buu ka maqlay imikana yaxya ibnu fulaan baa u dhaxeeya waa sideed faqaala wuxuu yidhi cafaan inama btuliya waa la imtixaanayo ninkan min qibali hada a macnaa waxaan dee lagu ogaaday ama waxaan laguma daciifiyey waaba xadiidkan ugaba yimi oo min qibali hada alxadiidi xadiidkan xaggiisa ayuun baaba imtixaankan iyo dacafigani ugaba yimi kaana yaqulu wuxuu amud yidhaahaa xadaanii yaxya can muxamadin saasuu odhan jiray oo lagu yaqaano uma dacaa bacdu markii dambe wuxuu sheegtay anahu samicahu min muxamadin beri dambu baabu yidhi maxamed baan kaba maqlay markaa waxay ujeedadu dee wixii markii hore laga warin jiray oo uu sheegan jiray iyo marka dambe waxaan uu sheegto in muxamed ayaa iskhilaafsan oo tan dambe ayaaba markaa dee arrinkiisa caddaynaysa inuu been sheegayo marka halkay imtixaanka iyo ibtiladani ugaba timi ee lagu daciifiyey looga tegay xadiiskiisu waaba arintan arrintan arrintan buuli jadad ninkana waa dee ninkaan noo sheegay waa nin matruuka labada kitaabna wax waa ku leeyahay laakiin waa nin aada u daciifo bal waa taas halkan dikri unbu ku leeyo muqadimada rijaasheeda kamid maaha arrin baana uu soo qaada imaka halkan ujeedadu ah waxay ku daciifiyeen waa hadalkiisa intuu markii horena xadaanii yaxya ibnu moxamed buu odhan jiray yaxya can moxamed markii dambena wuxuu sheegtay inuu maxamed kaba maqlay dee marka la eego qadarkaasun kitaabkan ku arki doonaa bal imakaan arkaynoon soo haynay moxamed ibn abi cataab intuu cafaan ka maqlay markii hore uu yihi xadaanii cafaan can moxamed inuu yihi walaqiitu ana moxamedan uu dib ulaba kulmay waxaa la odhan kari laabay meeshii markii horena waa sida ayuu kaga warinayay ee markan dambena dib buu ula kulmay saa imaka arrinta maxamed ibn abi cataab baan kusoo aragno markaa midna been maaha mid kastaa waana ruwaad kala duwan dad badan oo hiqaadna markay tan la isugu khilaafo tan waa xadiidkooda si ay ku tawjiihiyaan oo inuu markii hore waa sida kaga wariyo markii dambena dib ula kulmo meeshu markaa tadliis ma jiro marna taasba marka waxa weeye arrinku ninkii iqe ee la ogyahay iqanimo iyo run lagu yaqaano sax weeye waa tawjiih fiican dadkan iyagu muxadisiintu khaasatan raggooda aimada ahayd qaraa-in iyo umuuro kala duwanoy eegaan baa jirto ruwaadii khaasatan raggaa mubarisiinta fannigan ku ahaa ruwaadana la wada socday riwaayaadka iyo cidda sheekhadoodaiyo talaamiidooda kol ninka ay u tawjiihiyaan oo ninkii aanay tani been noqonayna way jirtaa dee mar ay qaraa-in iyo umuuro kale ay u arkaan inuu waxaan iddiceeyo sheegasho yaho ninkani aanu shaqo ninkan kulahayna way jirtaayo markaa tanna taasun bay noqonaysaa waa dalaa-il ay heleen oo tan caddaynaysa inuu been kuba sheegayay ee kol oo kale ruuxa laguma daciifiyo uno dee markaa waxaa dhacaysa kulan damba uu ninkii laba kulmay un kaley casharkii ka nooga horreeyay baynu ku soo aragnay raggan cabdullahi ibn cuثmaan ibnu jabalana waa ninkii cabdaan la odhanaya isaguna muxadidka ahaa sanadkana sidiisaan usoo wada aragnaya qolo xaaluu ku qawlayo qultu licabdillaahi bn اlmubaaraki baan waxaan ku idhi man haada rajulu ninkani waa ayo alladii ninkaasoo rawayta aad warisay canhu xaggiisa xadiida cabdillaahi bni camrin oo ah yowm اlfidri yowm اljawaa'izi manaa nin sulaymaan ibnu xajaaj la idhaaho meh nin buu ka wariyey cabdullahi ibnu mubaarak xadiid cabdullaahi ibnu camrin saxaabigiisa yahay kollayna yowm lfidri yowm ljawaa'isna waa xadiidkiio dee imaam nawiyana halka sharaxa ciddiina haysta waa soo dhiganaya isagoo kitaab ibnu casaakir leeya ka soo naqonaya oo kollay riwaayo isagoon cabdullahi ibnu camrin ahayn uu mucjamu dabaraani alkabiir dhacayna way jirtaaye waana xadiida aciif eh aada u daciifa waxaa xadiidku ahaa maalinta fidrigu waa maalintan ciidulfidriga marka ay dee subaxdii salaad ay waagi beriyo cadceedii soo baxday waa salaadii dadku ay tegayaan ayaa malaa'igtu joogsanaysaa dariiqyada meelaha kelimadooda iyo meelaha dariiqyada dee laga gelayo way dhawaaqaysaa ay odhanaysaa yaa macshar almuslimiin uqduu ilaa rabbin raxiimin ya'muru bilkhayri wayusiibu calayhi biljazil usoo kallaha waa salaaddii ciidakaalay way rabbin raxiima oo khayrka amraya ajri badanna dadkii kaba siinaya amarakum fasumtum waadactum rabbakum wuu idin amro waa soomteen rabbigiin baa adeecdeen faqbaluu jawaa'izakum haddaba maanta waa maalintii jaa-izadii cadiyooyinka laysa siinaya ee jawaa'istiisa aqbala marka ciida tukadaana waa loo dhawaaqaya waxaa la odhanaya irjicuu ilaa manaasilikum raashidiin kullaanma guryihiinii idinkoo hanuunsan dunuubtiinii waa laydin wada dhaafo maalintaa markaa waxaa la yidhaahaa yawm lfitri waa yawm ljawaiz baa la yidhaha jawaaisna waa jamcu jaa'izatinoo waa cadiyada ama dee jaa'iza waa tan imakaba aan iskaba isticmaalno waa wixii laysa siinayo taas iyo abaalgud iyo waxaas haddaba waa kaa weeye wuxuu leeyahy bal ninkaa iiga waran kolley sidaan soo sheegayo xadiidkuna waa xadiid daciifa ninkaas xadiidka ninkaad ka warisay waa iyo ninkaad ka warisay qaala markaa cabdullahi ibn mubaarak baa wuxuu yihi sulaymaan ibn alxajaaji waa sulaymaan ibn alxajaaj baa ninkaa la yidhaahaaye undur eeg oo u fiirso maa wadacta waxaad dhigto fii yadika gacantaada minhu isaga xaggii oo wixii aad adigu xaggiisa aad gacantaada dhigto ujeeddada wixii axaadiis aad ka dabdiso ka xafido ama aad kaba warise isaga xaggii kaba yimi bal taa eeg oo u fiirso taas buu yidhi imaam nawowi radi allahu tacaala canhu waardaahu xadiidka horta wadacta iyo wadactu labadaba waa wuxuu leeyahay waan ku dabdinay ama dabdigaas waanu ku warinayba lakiin sheekhu wuxuu yihi waa imaam nawowi radia allahu tacaala canhu ardaahu huwa madxun wa hanaaء calى sulaymaan ibn اlxajaaj waa ammaan uu sulaymaan sulaymaan ibn lxajaaj uu ammaanayo oo uu leeyahy wixii dee aad ka hesho xaggaysa kaaga yimaada waa wax lagu kalsoonyo marka taasi waxay noqonaysaa dee waa taqwiyo xadiidkii la xoogeynaya ama riwaayaadkiisii la xoogeynaya waa imaam nawita dhacday oo kale abaandhawidan kollay mubaaraka fuuri saaxibu raxiiq ah wax ka soo naqlinayay oo hadal aan hadalna weybuu ku dabdiyey kollay kollay tacliiqaa hore ama tacaqubkaa hore saaxibu fatxi lmulhim baa lahaay halkan baa tacaqubkiisu ahaaye isaga wuxuu leeyahay oo barhkood dee saas kolley waana sidaa sheekh maxamed cali aadamna isna markaa muqadimada sharaxeeda kuba idhaah dhawiise haba idhaahee laakiin sida arjaxa arrinku muslim waxbuu waday wuxuu waday dadkii dacafada ahay iyo digniintii la isaga digayey iyo waxyaalihii lagu daciifiyo wax kamid a ah haddii lagaba sheego sida iyo mid inoo dambeeya iyo dee umuurahaas marka halkan meel ammaaneed mahay sida raajixii arrinku waa dami uu leeya wixii xaggiisa kaa soo gaadho iska hubso ka digtoonow taas oo kale waayo riwaayaadkan aan hayna ee inoo socdoo dhammi waxay loo kaxay markaa halkan loogu soo arooriyey waa damu ducafaa'i wataxdiiru minhum oo dadkii ducafada ahaa in wax laga sheego in laysaga digo laakiin riwaayaadkaa in riwaayo ammaan ah oo ruux lagu ammaaniyo lasoo dhexgeliyo uuntaasi kollay waa yar baciid bay leeyihiinoo dee maqsuudkii maaha bal waxay iyagu markaa qolooyinkaa kala raajax yeelayaan hadalkani inu yahay hadal macnuhu waxa weeye ninkaas wixii xaggiisa kaa soo gaadho iska hubso waxa isagu warinayo ka digtoona oo iskaba ilaali taa macnuu yahay de waana siyaaqa hadalku u socdo riwaayaadkana ay leeyihiin qaal bnu quhzaada waa maxamed ibnu cabdillaahi awowgii baa loo tiiriyey wa samictu wahba bna zamcata wahb bnu zamcaan maqlay yadkuru xaal uu sheegayo can sufyaana bni cabdilmaliki uu kaba sheegayo qaala inuu yidhi waa laba nin kaloo imika inagu cusub haynagu cusbaadeen ee hadhow dad inoo soo noqnoqon doona maaha labadooda horta waa isla dabaqa uunoo marka la eego ruwaada atbaacu dadkii dabaqadii imaam axmed iyo waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu roonroonaa maha taabiciin atbaacu taabiciinna maaha waa dadkii la kulmay kuwoodii ugu roonroonaabay labadooduba kaba mid yihiin labadoodna muqadimadan muslim ayuunbay ku leeyihiin dikri ama riwaayo ku leeyihiinna kitaabka dhexdiisa inooguma imanayaan laakiin dee waa laba ninoo hiqa oo ka horana waa nin hiqa ahbaa isagu kan kalena ibnu xibbaan iyabaa tawhiiqiyo sufyaan oo kale ee markaa sanadka inoogu sugana waxaan leenahay rijaashii kitaabka ma aha axaadiida laga warinaya waa muqadimada rijaasheedii qaala cabdullaahi markaa sufyaan baa cabdullahi ibn mubaarak kasoo naqlinay yani ibna mubaaraki waa imaamkii ina mubaaraki baa loo jeedaay wuxuu uhi ra'aytu rawxa bna qudayfin waxaan arkay rawx ibnu qudayf baan arkay saaxiba dami qadri dirhami ahaa waa xadiidkan ama dee ah in dee dhiigga markuu qadri dirham yahay salaada waa la soo celinayaa kollay lafdiga xadiidku waxaa tucaadu salaatu min qadri dirhami salaadii haddii ruuxu maradiisiibuu ku arkay ama jirhkiisii dhiig buu ku arkay dhigku hadduu aada u yar yahay dee macfi wuu noqonayaa baa macnuu yahay laakiin waa dirhamkoodii markaa isticmaali jireen ee lacagta ee fidad ahayd in qadarkeed leeg hadduu dhiiggan yahay ama nijaasan dee ku sugan dhiiggan kuga sugan maradii ama jirhkii ruuxuu ku arkay salaadna waa tukaday dhiiggan buu ku tukaday wuu ogeyn laakiin intuna waa intaa qadarkaa dirham leegde wixii kasii badanna waa dee la xukumo waa min baabi awle salaaddii waa la soo celinayaa laakiin hadduu intaa ka yariyo wax macfiya eh, wax yar yahay macfi buu noqon oo kol hadduu salaaddii tukaday salaaddiisa way u tagtaye waa taasuno kolay de waa masale kalaamkeed leh isaalatu najaasa kollay salaada shuruudeeda waa ti kaba mid ahayd ruux hadday waxu qarsoomaan xukunkeedu muxuu yahay asal ahaan miyaa inuu ah inuu soo wada celiyo un salaadii min shardi salaadii baa maqan mise wax laga cafiya jira kollay dee waa masale kollay kalaamkeedu yar dheer yahay oo kutubtan dee halkana barhkood shuraaxda ay soo naqliyaan shuraaxda kitaabkan ay soo naqliyaan marka kalena meelaha kale abwaabta fiqiga laguma soo naqliyo baabkeedii imaka inagu masaladaa taxriirkeedu ma joogno ee laf lafdigan oo xadiid aan sugnayn weeye xadiidkan asalaan ma sugna bukhaari iyo taariikhdiisana ee baatil buu kaba dhigay waxaan asalba lahayn buu kaba dhigay ninkana waa ninka warinaya waa ninkan ruux ibnu qudayf baa laydha waa nin dacafadii kaba mid ahaa waxaa lagu yaqaanayba de ninkan wuxuu wariyey xadiidkan zuhri buu ka warinaya zuhrina abu salama abu salamana abu hurayra waana xadiid marfuucu kaba dhigay tucadu salaatu min qadri dirhami marka bukhaari baa taariikhdiisa wuxuu yidhaahaaba xadiidun bailun laa asla lahu w naweyna waa tasan uu soo dhiganaya xadiid baila weeye cinda almuxadisiin asal kuma laha ee culimmada qaarkood hadday kutubtooda fiqigaa soo dhigteen hadday axkaam kaba ratibeen laakiin asal ma laha weeye haddaba wuxuu leeyahy ninkii dariiqiisa waa ninka dee keliya sheegaya sanadkan ku warinayaa oo ninka lagu yaqaanay xadiiskii baa lagu yaqaanaa ninkaasaan arkay ibna mubaarak baale imaamkii wajalastu waan fadhiistay oo ilayhi majlisan xalqa uu fadhiyay ama majlisuu lahaa ayaaban la fadhiistay mufdiyad ilayhi fajacaltu waxaan gudagalay dee ninka xaalkiisa la ogyiyo dacfigiisa asaxii inaan xushoonayo min asxaabii dadkii asxaabtayda waa dadkii kale culimmadii kale iyo asxaabtiisii an yarownii inay arkaan jaalisan xaalan ahay macahu sababtuna waa kurha xadiiii waa karaahiyata xadiiii waa mafcuul liajri xadiidkiisa nicin aan nacayo daraadii ama la nacayo oo wuxuu leeyahay ninkani waa ninka daciifka xadiidkaasna ninka warinaya xadiidkuna waa ta aan soo sheegnay culimmadu leeyihin asalba ma laha ama waa shay baatila oo rasuulka ilaahay aanu odhan markaasaa wuxuu leeyahay fadhiga aan la fadhiistaan dadkii waxaan ka yaxkhajirsanaa ama ka xishoonayay in layguma arko dadka ay iguma arkaan sababtuna waa dee ninkan xaaladiisa oo la og yahay waa adigu ninkaas waa ninka adigu daciifka xadiidkaasna asalkiisuba waa kaa xadaثnي بن qusada qala samictu wahba yaqulu can sufyaana can ibn اmubaaraki qaala baqiyatu saduq lisaan <clears throat> wuxuu yihi markaas isagu ibnu qahzad qaala samictu wahban baan maqlay eeg yaanu wahbiguna wahbiyo kalaa jire waa wahbinu zamcahan aan sanadkii hore ku haynay uun yaquulu xaal uu qowlayo oo uu warinaya can sufyaana sufyaankuna waa ninkii marka dhaweydaan sanadkii ka koreeye ku haynay sufyaan ibni cabdilmalik marka muxuu sufyaan ibn cabdilmalik ilaa can ibn lmubaaraki qaala ina mubaarak baa hadalka laga soo naqlinaya imaamka oo wuxuu uhi baqiyatu ninka baqiya la ydhaahaa baqiya saduuq lisaani waa nin dee runsheeg ah macnaha waa saadiqun fii nafsi marka leega carabkiisa iyo taasoo been laguma yaqaan been ma sheego walaakinahu laakiin ya'khudu waa qaadanayaayo canman aqbala ruuxii soo jeedaya xaggaaga soo qaabilsanaa iyo waman adbara wa adbara iyo ruuxii isagu daba jeediyeyba waxbuu ka wariyaa ujeedadu cid kastoo wax ka wariyaayo aqbalna xooga dadka adee xadiidkii soo qaabilsan ehelkeedii kaba mida cinaayada iyo ihtimaamka ulena waxbuu ka warinaya mid xadiidkii ka jeedstay oon cinaayo ulahayn oo ihtimaam ulahayn oo kaba jeedana oon ehel u ahayn in wax laga wariyo daciifa ma aan ehel ulahaynna waxbuu kaba warinaya markaa isaga riwaayaadkiisa dhibtu waxay ugaba imanaysaa wuxuu warinaya isagu sidiisa kale waa ninkaa saduuqu lisaana waa saadiqun fii nafsihi laakiin markay noqoto in cid kastuu ka wariya caman haba wadarajba ayuu kaba wariyaaba markaa kole du cid kasta ka warinayo nin ehlo de waxay noqonaysaa kii daciifkana xadiidkiisiibuu warinayaayo halkaasa xadiidkiisa dacfi ugaba imanaya bal adigu ninkan baqiya kollaya waa nin macruuf oo sidiisa kale nin caalimo ayuu ahaaba laakiin bal arrintan imaka halkan inoogu sugan dee sidiisa kale saduuq buu ahaa culimada qaarna way tawsiiqiyaa ma sidaasaa loo tawsiiqiyaa ges arrintani way jirtaayoo marka la eego dad badan oo laba aqoon majaahiila ayuu wax kaba wariyaa badan baad arkaysa iyagoo leh waa min mashaayikhi baqiya almajhuuliin waa shaqadii baqiya in la aqoonoo dad badan oo majaahiilo wax kaba wariyaa dee ruuxii majhuulkaana riwaayadiisii lama aqbalayo arrin kalena way jirtaayoo baqiya lagu yaqaano taasi wax ka sugan ay tahayoo waa nin tadliis lagu yaqaano tadliisku waa ruuxii uu waxa weeyaan wax ka maqlay ayuu ridayaayo ruuxaanu wax ka maqlin buu u guuraya markaa sheekhiisi meesha uu ka maqan yahay welibana tadliiska noocba ugu xun tadliisu taswiic ay yidhaahaan oo tadliiska caadigiihi markay tadliisul isnaad uu yahay ninku bal sheekhiisi uu ka maqlay ayuu tuurayaa sheekha sheekhiisiibuu u guurayaa sheekha sheekhiisuna dee waa nin uu soo gaadhayba caadi ama uu wax kaba maqlayba hadduu nin aan isu soo gaadhin yahay markaaba waa la garanayaa sanadkan inqidaac baa ku sugan waa nin isagiiba uu soo gaadhay ama wax kaba maqlayba aan nidhaahno wax kaba maqlay marka cibaaruu kaga soo warinaya dee ina beenba sheegaya can fulaan sanad oo wuxuu ka dhigaya markaa inuu kaba maqlay meeshana sheekhiisii waa riday kolkol daciifnimadiisa u ridaya kol waa isku da oo yaridiisaba u ridaya ama waaba kaba yaryahay kolba waxbay uba ridaan tadriiskaasi waaba dee taasoo xukun buu leeyahay kollay guud ahaan ahoo ninka caynkaasee lagu yaqaane sidiisa kale isagoo siqa u ah haddii tadriiskaa lagu yaqaano waxaa la eegaa cibaaradu wax ku warinayo hadduu can iyo qaala fulan iyo dakara fulan yidhaah riwaayadiisa waa la iska daynaya haddii laakiin uu idhaha samictu ama xadaanii been laguma yaqaane waa laga aqbalaya oo xadaanii markaa waa ruuxu maqlay waxba ma ridin marka laakiin can uu yidhaha ixtimaalkiibaa iman inuu riday nin baaba dhici karta laakiin nooc baa jira nooca ugu khatarsan ama ugu xuno tadliisu taswiya la ydhaha muxuu tadliisu taswiya yahay sheekhiisii maba ridayo wuu sheegaya laakiin meeshii sheekhiisna waa nin hiqa ah sheekha sheekhiisaa daciifa nin daciifa ah waa sheekhiisa ninka u sheekhaa daciifa ninkan daciifkiina nin iqa oo kaleu ka warinaya marka meesha sanadkii waxaa jira nin daciif oo laba nin oo siqi a ah ninkii daciifkaa buu meesha ka saaraya wax kastaa la dhacay daciifkii markaa meeshaba ka saaray laba ninee siqee kale ayuu isku xidaya oo da xadiidkii kala warinayo can fulan buu odhanaya tina xadathanii ma odhanayo ee can fulan bu haddii ataa xadathanii halkaa taale can buu gelinaya ama dee waxbuu gelinaya markaasa maxay noqonaysaa ninkaan xaqiiqadii ogeyn wuxuu arkayaa dee ninkani waa siqo mid iquu ka wariyey sanadkiiba waa iqaad xadiidka waa saxiix baa la odhanaya meeshina ninbaa ninkii daciifkaa ku jira waa la tuuray tadliisu taswiya la yidhaha macnaa taasi waxay ka dhigan tahay waa simid sanadkiibaa waxaa lagu simayaa dad lagu wada kalsoonyaa lagu simaya haddaba baqiya dadkii waxaa samayn jiro tadliisu taswiyu samayn jiray waana arrin dee jarxi foolxun bay noqon kartaa laakiin waana waxa laga og yahay taasi caalim kasta ha ahaado markaa deeta waxay yidhahaan halka mudalisiinta kale caadiya loo eego inuu sheekhiisan uun xadaanii yidhaah inoo caddeeya samaace saa wixii ka dambeeya laga aqbalo isaga kol hadduu sanadka dhexdiisa wax ridayo waxaa la wada eegaa sanadkao dhan waa inaan sanadkao dhan xadaanii ay noqoto laakiin hadduu meelo dhexda cad soo gasho isagii welid ibnu muslim iyo dee meesha waxay imanaysaa sheekhadii dushii xagga sare wax ka ridayaan marka cantan baa dhib keenaysa waa in marka la yidhaaho samaac in la wada caddeeyo sanadkii markaasaa la aqbalaya bal ninka sida kale waa taas naaim qolla ayuu ahay laakiin waxaasuu samaynayay kollay naaim muslim oo kale xadiid buu ku leeyay kitaabka dhexdiisa xadiidku ee kutubta raqamaysanba haddaa egteen waa xadiid kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo labaatan xadiidka kun afar boqol iyo sagaal iyo labaatan muslim waa kitaab nikaax dhexdii xadiidkii ama axaadiistii ahayd ruuxa haddii loogu yeedho cursi oo dee ali welimadii cursiga loogu yeedho ha ajiib oo kale laakiin waxay jirta muslim ilaa lix toddoba dariiq buu istabangeliyaa dariiqii asalka ah iyagooy joogaan markaa kuwaa dhexdooda ayuu meel yimi waa mutaabaco ujeedadu maaha isaga welibana sheekhiisa xadaanii buu yihi waa mutaabaca uno dad kale oo dee iqaada oo xadiidkii warinaya jirto ugu yaraan lix dariiqoo kalea meeshii jiray marka waa shaahid ama mutaabaca un oo dee taasna markaa wuxuu ictimaadsaday maaha e, lakiin halkaa keliya ayuu kitaabka dhexdiisa baqiya ku leeyahay bal markaa waa tan dee arrinka kamida oo jirta inuu cid kastaba ruux kasta oo majhuula ruux dad badan oo la aqoon uu wax kaba warinayo marka tan buu leeyahay markaa iska jira ninkaasoo esa nin kale oo culimadii kamida ah yidhaha axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun minha calaa taqiya axaadiia baqiya saafi maahe bal ka digtoona o iska jir de inagu laakiin baqiya keyrkeed ma kala soocayne xadaثna qtaybaة بن زaعيidi qala xadaثna jarيir عan مغيرة عan الشhacbiyi qaala xadaثani الxاariث الأcwar الhmdaniي وkana kdاaba bal isaga dhowr maan sraacin doonaa ama ama labada horean ku joogsan doonaa siaan inta kale waa baab keliya sa wada noqona waa dhowr aharoo ina sukeen daba socda ayaa xaarisa hune qutayba ibnu saciid hore usoo maray waa ragga sheekhada uu aada muslim u badsaday tirmidina waa ninka u badanba kitaabkiisa axaadiida uu wariyo jariirkana jariir ibnu cabdilxamiid baa la idhaayo waa nin isaguna qiimo badnaa atbaacu taabiciintii raggoodii dambe kaba mid ahaa kollay dee mansiladiisa haddaan eegno waa rayi buu deganaa markii dambe degay kollay uu kuba dhintay oo waxa weeyaan waa magaalada dahraan ee iraanba kollay meelaheedaasun waxaa imaam axmed oo kale iyo waktigiisii de waa raggii loo xerayn jiray oo imaam axmed baa waxaa laga soo naqliya haddaan sagaashan dirham haysto de waxama haysto marka sagaashan dirham haysto jariir baan u bixi lahaa xaggiisaan tegi lahaa lakiin dad asxaabtiisa haway tegin isagii umay suurtogelin inuu jariir ugu taga rayi ugu tago sababtu wuxuu dee nool kaba dhigto ama uu sahilo ayaabu waayo oo kale waa jariir ibnu cabdilxamiid muqiirahani waa muqiirat bnu miqsam dabi waan soo maray hore shacbina waan soo marray imaamkii camr ibnu sharaaxiil lakiin hadalka eega qaala wuxuu yihi shacbi baa odhanaya waa ruwaad la jarxinayo xadaanii alxaariu alacwaru xaaris ninka la idhaha alacwar ayaa ii warramay wixii dee tacriif loogaba jeedana ruuxa un lagu garanaya ceeb looga jeedina laqabku inuu banaanyah horaynu usoo aragnay alhamdaaniyu ee reerka hamdaan la yidhaha loo nisbeeye shacbiba hamdaan bu aaya shacbigu waa jilib reer hamdaan ka mida camir ibnu sharaaxiil hamdaanna markaa waa reer ballaadhnaa oo yeman degi jiray oo waqtiyadii rasuulka akhirkeedii cali markii uu yimi yeman islaamay oo waa reer aad u ballaadhnaa islaamkoodna ikhtiyaar ahaa dagaal aan islaamin ninkaas xaris alacwar alhamdaani oo kaana kadaaban waa sharcigoodii nin beenaala ah bal been badan buu ahaa ma riwaayada labaadna aan aragno xadaثna abu caamirin cabdالlahi bn baradin الأشcariي qala xadaثna abu usamata can mufadali can mugiirata qaala samictu الshacbiya waa sanad wada rijaashi dee صaxiixa ah cabdالlahi bn barad waxa weeye waa nin qoyskii abu musa aلأشcari oo dee waaba kan oo dee waxa weeyaan waa ibn yusuf ibn abi burdata ibn abi musa aلأشcariba abu usamana xamaad ibn usama waa isna nin hiqa ah oo dee caalim ahaa mufadalna isna waa nin hiqa oo caalim ah mufadal ibn muqiirana waa ninkan aan haynay wuxuu yihi ninkaa muqiira samictu shacbiya baan maqlay yaquulu xaaluu ku qawlayo xadaanii alxaaris alacwaru xaaris alacwar baa waxii sheegay waxbuu ka maqlay wa huwa markaa muqiira leh wa huwa markaa shacbi laakiin kalaamka muqiira wata yashhadu wuxuu caddaynayaa qirayaa annahu axad lkaadibiina kuwa beenaalayaashaa mid ka mida inuu yahay ayuu qiraya in yar baan halkan ku yar joogsan doonaa waana inoo socon doontaa bal ninkan waxyaalo kaleo lagu haysto taasoo horta ninkan xaris ibnu cabdillaahi alacwar waa nin taabiciintii kaba mid ah asxaabtii cali bnu abi aalibna ahaa kale ibnu mascuudna waa soo gaadhay waa nin marka la eego faqiih caalim ahaa cilmigan faraa'idkana cali buu kaba qaatay ama amiir almu'miniin oo aqoon aada u sarraysay iyo xisaabtiiyo uba lahaa waa nin marka la eego xadiidkiisana abwaabta way ku wariyaan oo afarta sunanba waa ku sugan yahay afartan asxaabu sunan ba xadiidkiisu waa ku wada sugan yahay allahuma dee nasaa-i buu ugu yariyay nasaa-ina xagga rijaasha aad buu mutacadid ugu yahay oo rag bukhaari iyo muslim wariyaanbu kolkol kaba taga ay kaba wariyaan ee haddana bal laba xadiidiya waa ka wariyeyba in waxaana jirtaa in dee marka la eego cilmigiisi waa ta aan sheegnay xagga kale jumhuur اlculamaa tadciifkiisa way qabaan laakiin dee eh, guud ahaan ha daciifiyeen xadiidkiisoo ama ha talyeenyeene laakiin inuu beenaale yahay axaadiid mawduuca dejiyoon asal lahayn iyada taas kollay qowlkaasi waxa weeyaan jumhuur lculamaa kuma tagaanba shacbina hadalkan waa yidhi kollay kayrkiina waa yidhi laakiin waxay ku xambaareen halkan a'imadii xufaadda ahayd sade dahabi iyo xaafi ibnu xajar iyo acwa in xaris shacbi beertan uu ku sheegayaa inay tahay fii ra'yi waa waxyaalihii uu qabay waa nin shiica ah ama rafdiba lagu sheegay oo laguma ganay waa xagga ra'yiga iyo waxyaalaha uu qabo dee afkaartiisa qaarkood aan arki doono taas bay leeyihiin been buu ku ahaaye laakiin xagga riwaayaadkiisa iyo axaadiistiisa taasi iyada maaha oo imika beennimadani waa fii ra'yi iyo xikaaya waxyaalihiisaa kale iyo waxa uu qabo aaraadiisa qaarkood tan buu ku beeninayaaye maaha inay leeyihiin dee xadiid beenuu warinayo waaba kan isaga naftiisu kaba warinayo bal haddaan cibaaradii dahabi soo yar qaado kitaabkiisa miisan اlictidaal ayaa wuxuu idhaha xadiiث اlxariثi fi sunan اlarbac xaris xadiidkiisu kollay tarjama ku leeyahy miisaan sunanta afartuu kuba sugan yahay taas buu wالنasaaئiyu maca tacanuti fi الrijaali faqad markaa اxtaja bih waqawa amra nasaa-i isagoo xagga rijaasha ku adadag oo dadkan marka laga mutashadidiinta jaanibkaas ah oo kolkol qalado yaryar ruuxii dhici karta uu kuba qabsado haddana waa xujaystay oo arrinkiisa waa xoogeeya markaasa wuxu dhaha waljumhuuru calى tawhiini amri maca riwaayatihim lixadiiثi fi اlabwaab jumhuur culamaana inay bal daciifiyaan way ku tegeen iyadoo laakiin haddana axaadiistiisa ay abwaabtii waa iyagoo xujaysanayo abwaabtii fiqiga ahayd axaadiistiisa kuba warinaya oo waa kan wuxuu leeyahy faada shacbiy yukadibu uma yarwi canhu isagoo le waa beenaale buu shacbi wax kaba warinaya marka wuxuu leeyahy wالظaahiru anahu kana yakdibu fi lahjati waxikaayaati ama fi xadiiث nabawiyi fala wa kana min awciyat اlcilm waa hadalkiisi waxaa daahira xikaayaadkiisa iyo markaa malataa in been lagu arkay lakiin xadiidka rasuulka taasi iyana beenu sheegi jiray may jirin waana dadkii culimada ama awciyat alcilmi buu kaba mid ah <clears throat> kallay isagoo tan khulaasaynaya muxuu cibaaradiisa kadabahu shacbiyu fi ra'yi waa suu ka cabiray shacbi ra'yigiisa marka la eego iyo aaraadiisa ayuu ku beeniyey oo taasuu been ugu nisbeeyey warumya birafd fi xadiii dacf xadiikiisana dacfi baa ku sugan laakiin waa taasoo bal markaa waxaan leenahay maaha ragga muttahamiinta ah ama eh, beenaalayaasha lagu yaqaano eh, sida kuwa qaarkood aan arki doono kuwa isagu kama mid ahayn axaadiidiisna asxaab sunna alarbac waa inooguma sugan tahay jaanibkaa xaalin bu ahay laakiin marka la eega tashayuc aad inuu kuba xeel dheeraa uu waxyaala sheeganayo barhkood aan arki doono iyo taas bay arrintu ahayd xaggan kalena dee maaha dadkii iqaadii ruwaadiyo taas barhkood waa siqa haba oo bal jaanibkaas marka laakiin arrin baa dee isyar weydiin yeelan karta ruwaadii iyagoo kolkol ama raggan xufaadaha aimadaha iyagoo la hebel waa beenaalay kaba warinayaan maxay dee say waa beenaalay iyo haddana ay kaba warinayaan say tahay marka laba arrimood bay sheegaanoo midi waxa weeye markan iyagu ay kaba warinayaan kol ninkii ay ogeyni inuu beenaalay iyo xaadiidan uu warinayaana beentay bay qori jireen xifdihi jireen oo babdin jireen maxay taa u leeyihin koowaad de wax kastaa lagu arkay niman sariqatulaxaadiis lagu yaqaaniyo tuugo xaggaasina way jirtay oo asaniidda wax kala bedbedela axaadiia lagu yaqaani hebel bay qaadaya magaciisaba ka turaya magac kale ay siinayaan axaadiisna waa ti oo kale marka markay waxaan xifdiyaan waxyaalahaas si aan mid dee beenaaliya aan u iman oo magacii halkan ku jiray magac kale aana ugu bedelin axaadiistii way hayaane ayay u xafidi jireen oy taa u gartaan oo raggaas dee aan loogu rogrogin oo magac kale inta loo soo geliya aan axaadiistiisa loogu socodsiin arrin kalena way jirta oo khaasatan markay beentan iyo khada iyo qalad kaba imanayso rag xufaad ay ahaayeen oo ninkan xadiidkiisa way yaqaanaan wixii uu sawaab ku wariyey dadkii kale ku waafaqaya waxaan uu ku qaldamay marka iyagu dee qaladkiisiiba iska ilaalinayaan wixii uu dad kale oo la ogyahay inuu dabdiyeyna way qaadanayaan lakiin ninkii kale isagu sida thawri iyo mar la yidhi hebel baad ka warinaysaa waana san baad ku leedahay tule qaladkiisaan garanaya anigu bal taasna way jirtay lakiin bal ninkan xaaladiisa waa taas waana inoo soconaya casharku xadaثna qtaybaة بن سacيid qala xadaثna jrيir عan mغيرaةa عan ibrahima in yar ibrahim ba halkii shacbi isbedelay ibrahimna waa ibrahim نaخaci waa imaam qaala wuxuu yihi ibrahim nakhaci qaala calqamatu calqamatu bnu qays nakhaci waa isla reer bay ahaayeen bal calqamahaasaa wuxuu yihi kollay abtina adigu dee kollay ma taas adigu waa qoyskoodu bu ahayn qoyska dhalayna waana isla reer waana qoys kollay wada fiicnaa marka laega ibrahim iyo calqama iyo cabduraxmaan iyo aswad ibnu yaziid iyo dad wada walaala iyo isu adeer iyo isu abti ahaayo aad wada qiimo badnaa cilmi iyo camal wada lahaaye alqamani waa saxaabtii waaweyneyd ee ibnu mascuud waa taabici weyn oo taabiciintii markaa dabaqadii saxaabada kuwa xigtay ninkaas baa wuxuu yidhi qara'tu lqur'aana qur'aankaan aqriyey macnaa waan xifdiyey qur'aanka fii sanatayni laba sanadood baan ku xafiday faqaala alxaarisu xaaris baa wuxuu yidhi isaguna ibnu mascuudna waa la kulmay dee calina asxaabtiisi weeye alqur'aanu haye waa umuuro ay ku haystaan ee laleeyahy dee waaba in aaraadiisa lagu beeninayo alqur'aanu hayinun qur'aanka xifdigiisu waa sahlan yahay waa fudud yahaye alwaxyu ashad waxyigaa ka adag oo xagga xifdiga iyo markay qabasho noqoto waxyiga ayaa kaba adag ujeedada waxay halkan usoo qaadeen waxyaalihii lagu inkiray xaari ee lagu qoonsaday ayay tani kaa tahay waa nooc tashayuco ee markaa waxay ka dhigayeen in waa xeel dheeraan oo tashayuc ku xeeldheeraanayo shiicada ama raafada waxay sheeganaysay waxyaalo lagu khaas yeelay aalubeydka ama cali oo kale oo waxyi oo maqaybo isaga uun uu ogaayoo la daalacsiiyey oo gaara ah oo dadka kale aan loo sheegin baa jirta xataa waa tii cali la weydiiye layidhi ma waxaan dee qur-aanka markaa dadku hayn baa agtiina kuma sugan xadiidkii saxiixa uu yidhi may kitaabkaa ilaahay uu mooyeye fahman dee uutiyahu rajul mooye iyada waraaqu hayay oo axaadiida rasuulka ay kuma qornayd maya wax naga na lagu khaas yeelay mama jirto marka wuxuu leeyahay waxyigaasoo janibkaas eh, dee ah waxyaalaha iyaga lagu gooni yeelay waatan ayaa kasii adag oo dee cidda og baaba yaraba weeye waa haddii bal midkan jaanibka inkaarka la eego waa la tawjihin karaya oo waxyiga kolkol bay dhahaan waa kitaabadan baa waxyigu uu yahay oo wax awxa iyo waxa macnaa kataba ayaa macnuhu yaayadu leeyahy kitaabada iyo barashadeeda kaba adag in taas waa hadal lagu tawjihinaya lakin de xaaladiisii kale iyo waxyaalaha ujeedadiisa ay culimmadu kula dhaqmeen marka maxaa hadalkan u leeyahy xadaثanii xajaaj bnu shaacir qaala xadaثana axmedu yani bna yunus xajaaj bnu shaacir waan soo aragnay axmedna waa nin imaamah axmed ibn cabdillahi ibn yunus baa la yidhaha waa dadkii atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaa nin caaliman u ahaa bal imaam axmed baa sheekh alislaam ku magacaabay laakiin awowgii weeyaan in badanna sidaasi u yimaada axmed ibn cabdillahi ibn yunus baa la yidhaha qaala xadaثana zaa'idatu can اlacmashi can ibrahima wanakaciyun ana alxaarisa qaala tacallamtu lqur'aana qur'aanka waxaan ku bartay fii alaai siniina saddex sannadood walwaxya waxyigana fii sanatayn amase aw qaala wuxuu yihi alwaxya fii alaai siniina waxyiga saddex sanadood waan ku bartay walqur'aana fii sanatayn waa hadalkii marka hore aan soo marray haddii waxyiga kitaabaya la yidhaha hadal lagu inkiro may noqoteen laakiin de waa umuurihii iyaga kuba yaqaaneen markaas ahaa xaaladiisa ama dee madhabkiisii uu ku tegayay ay ku ogaayeen ayaa inkaarkan keenay وxadaثnii xajaaج waa ina shaacir qaala xadaثanii axmed waa isaguna wahuwa bnu yunusa wahuwa bnu yunusa dan iyo yacni bna yunusa labadaba horeynu usoo sharaxnay waayo labadaba imaka riwaayadaani markii hore uu sheekiisa ka maqlaanay ku sugnayn kol yacni buu yihi kolna huwa buu yihi xadaثana zaa'idatu waa ina qudaama imaam isaguna iqa ah atbaacu taabiciintii raggoodii waaweynaa can mansuuri wlmugiirata mansuurna ina muctamir horeynuu soo marnay muqadimadii khudbadii mugiirana waa ina muqsam kanun can ibraahim anakhaci ana alxaarisa tuhim xaarisi waa la tuhmay daahirka markay xadiidkii la joogay yidhah ebel waa mutaham been baa lagu tuhmay weeye ee waana dee malaa waxyaalaha aynu marka horeba soo sharaxnay aynu sooba sheegnay walow dee aan leenahay xagga xadiidka laguma hayo jaanibkaasi waa xagga ra'yigiisiyo taas وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna jrيir عan xمزة الزayati jariir ina cabdixamiid oo markii dhaweyd baan soo haynay xamzatu zayaatna waa imaamkan toddobadan quraada kaba mid ah oo waa quraadan toddobada ama qira'a sabciya ayuu leeyahay bardigoo culimadu kolkol hadal malaa muduud badan iyo hamazaadka oo kale kolkol iyo ayay waxyaala kaba sheegaan laakiin waa qiraa'ada toddobada ah ayuu kaba mid yahay in zaahida warica xalaalmirad badan buu ahaa kolley bal xalaalmirad iyo halku kaba gaadhay ood kale jarinka naftiisa oo asxaabtiisii wax ka qaatay ama majliskiisii qur-aanka xaadiri jiray siyaata waxau yidhahdeen zaydka ama saliidu kuufa intuu ka qaado ayuu xulwaan geyn jiray waa tijaara hore ahaan ayaa waxaa dhacaysa kolkol intuu haraado biyo u baahdo oonu cid odhan jirin waraabiya wuxuu ka baqanayay nin dee mar uun xalqadiisa yimi oo qur-aankun uu aqriya iyo ka yar dhegaystay inuu noqdo ka waraabinaya ayuu kama baqanayay waxaa dhacday jirin bin cabdixamiidka gurigood inuu soo maray isagoo haraadano uu yidhi isoo waraabiyo markuu biyi u keenay ayuu gartay jariir inuu dee uu xalqadiisa nin yimi inuu yahay deetuu ihi ma isagii baa tood soo uma timaadid waqtiga qur-aanka haabuula uu ka dhaqaaqay biyi kamuu cabin gacantiisa wax ka dhaqanayay dee ruuxu un inuu wax ka dhagaystay inuu dee ay noqoto un si waxay malaalkadu siay